alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmuminiina walmuminaat allahuma aamiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu hal tajibu nafaqat alciyaali cala azawjati ida maata alabu wuxuu u jeedaa aabbu hadduu dhinto hooyada ma ku waajibaysaa inay carruurtii masruufto jawaabtu waxay tahay waa laba xaaladood xaal carruurtii xoolay leeyihiin xoolahoodaa laga masruufayaa hooyadana inay masruuftaa ma saara haddii markaa aabbihii uu dhinto xoolena aanu uga tegin carruurtii ay fuqara yihiin awow u noolina aanu jirin awow aabbe oo u noolina aanu jirin hooyadii ay xaaladdii qabsato hadday haysato hooyadu wax ay hayso waa ku waajibaysaa waayo waa faraceedii sideedana asalkiiyo faraca hadday baahan yihiin cidda marka asalka u ah ama cidda faraca ka ahina ay wax haysato waxaa ku waajibaya inay masruufaan ayaa ku waajibaya marka khulaasadu waxay tahay labada xaal baa loo kala qaadaya marka xaaladdaas ay iyadii ladantoo waxaysato ubadkiina cid masruuftaa aynay jirin xoolana aan looga tegin masruufkoodii marka waa ku waajibaya waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa cidda ahlulkhayrka in la booqdo oo lala fadhiisto oo lala saaxiibo oo la jeclaado baabkaasaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa insha sha allahu tacaala xadiidka saddex boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afar iyo toddobaataneh wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal alrajulu cala diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alrajulu ninku calaa diini khaliilihi saaxiibkii diinku ku sugan yahay ayuu isaguna kula sugan yahay saaxiibkii waa la diin bimacnaa hadduu wanaagsan yahay saaxiibkii isaguna ruux wanaagsan inuu yahaa la xisaabinayaa hadduu saaxiibkii xun yahayna ruux xun inuu yahay ayaa laga soo qaadaya falyandur axadukum man yukhaalil nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam falyandur ha eego ha u fiirsado axadukum midkiin man yukhaalilu kuu la saaxiibayo ha eego oo ha iska hubsado miyuu wanaagsan yahay mise wa xun yahay si ka wanaagsan uula saaxiibo ka xunna aanu ula saaxiibina uga dheeraado rawah abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin saxiix waxaa soo wariyey xadiiska abu daawuud iyo tirmidi sanad saxiix ay ku soo wariyeen sida nawowi sheegay wa qaala tirmidiyu tirmidina waxa uu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah waxay ahlucilmiga u badiyaan xadiiskan inuu yahay xadiis xasana ah inuu yahay bay u badiyaan bale culammada qaarkood sixadiisay ka hadleen oo siduu daliil faarixin kuba idiin caddaynaayo siraajuddiin alqaswiini xadiiska waa daciifiyey bal wuxuu yidhi waa mawduuc waa been abuur buu yidhi laakiin aad bay culammada u radiyeen xataa culammada qaarkood waxay ka cabireen inay yidhahdeen waa jahlun qabiix in la yidhaha waa mawduuc waa jahli foolxun bay yidhahdeen waayo eh, dee xadiiskan waa xadiis xasana weeye imaamu tirmidina waa taxsiiniyey xaakim waa saxiixiyey culamo kale waa taxsiiniyeen ruwaadda markaa ku jirtana laba nin baa wax markaa laisweydiin karo ku jira oo lays odhan karo talow miyaa wax ku sugan yihiin labada nine markaa ku jirana mid waa muuse bnu wardaan oo marka abu daawuud ayaa markaa tawsiiqiyey oo yidhi waa iqo imaam axmedna wuxu uhi laa aclamu bihi ilaa khayra khayr waxaanan kuma ogi abu xaatim iyo daara qudrina waxay yidhahan laa ba'sa bihi weliba abu xaatim waxaa lagu yaqaanaa tashadud oo ruwaad markaa siqaad ah xataa wakhtiyada qaarkood uu markaa jarxiyo nooc tashaduda ku sugan marka cidda uu yidhahdo laa ba'sa bihi dhibi kuma sugnaa de waa cid qawi a ah cid qawi a ah wey cid ka hadashani maba jirtaba oo ninkaa dacfi ku sheegta ninka labaad waa zuhayr ibnu muxamed weeye isagana imaam axmed iyo yaxya ibnu muciin ayaa tawsiiqiyo yidhi waa siqo culamo kaleo ka hadlay waa jirtaa laakiin marka uu siqanimo haysto culammada qaarkood xoogaa hadday yeela naqdiyeen dee wuxuu noqonayaa wasat dhexdhexaad xadiiskiisu xasan noqdo ayuu noqonaya xataa daciif baanu noqonayne sidee loo odhan karaa mawduuc weeye calaa kulli xaal xadiisku waa xadiis xasana ah weeye ishkaal haddaba waxaa le imaamu nawowi muxuu u yidhi biisnaadin saxiix sanad saxiixa muxuu uga cabbiraa waxay yidhahdeen culamada qaarkood sixada wakhtiyada qaar baa loo isticmaalaa in laga tilmaamaya xadiisku xadiis la xujogal ah oo la xujaysanaya un inuu yahay oo xasankii iyo saxiixiiba saxiix layskaga magacaabo nooc tajawusi ku jiro taasina waa saniic jira culammadii mutaqadimiinta qaarkood axaadiista waxay u qaybin jireen saxiix iyo daciif marka calaa haada ayaa loogu tawjiihin karaa xadiisku calaa kulli xaal waa sugan yahay marka noocaasna waa halad yacni ka dhacay sheikha xadiiska wax ka sheegay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay shakhsigu inuu ku sugnaanayo diinka saaxiibkii marka halkaana waxaa laga qaadanayaa saaxiibbada wanaagsan in lagu dadaalo saaxiibada xun in laga fogaado layska ilaaliyo saaxiibka tadayunkiisu aanu fiicnayn ee fisqiga iyo macaasida miisanaya ama akhlaaqdiisu ay xun tahay ama waxa weeye markaa bidcoolaha ah in marka laga fogaado layska jiro maa saaxiib rasmiya laga dhigan waa dhici kartaa xaaladii qofka inay isku qabsato laba qof oo ama safar isu keeno ama marka waxabay shaqa isu keento ama wax la mida shaqa adduunyo ay ku kulmaan iyo inuu saaxiib ka dhigto yacni waxa weeye waa kala duwanyi waa kala duwanyi marka saaxiibkii xumaa cala kulli xaal in laga fogaado ayaa laga qaadanaya qofkana in lagu eegaayo saaxiibkiis oo hadduu saaxiibbadiisu wanaagsan yihiin waxaa loo rajaynayaa isaguna inuu wanaagsan yihin haddii saaxiibadiisu xun yihiinna waxaa loo badinayaa ruux markaa la mida inuu yahay waxaa la soo wariyaa xasan albisri ama basri ayaa nin amiiri ku yidhi baa la yidhi nimanka faasiqiinta ee reer basra ii soo qor markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi maaliya walifusaaqi basra anigiiyo faasiqiinta reer basra maxaa iska kaaya galay ya miyaanu isnaqaanaaba inaanu dhalaa ku yidhi baa la yidhi aabbe anaa u qoraya maada u qoraya ha anaa u qoraya de waayo u qoro isku dar weliba ku darsoo dee wakhtigaas waa wakhtigii taabiciinto fisqigu ma ahayn shaa'ic ee waa wax lala dhuumanayo oo la qarsanayo oo caynkaasu ahaa dee wakhtiyadan dambe farahu u ka baxay ee shaarciyada lala taagan yahay lala soo shaacbaxay ma ahayn mar haddaad u qoraysa buu ihi faasiqiinta basre aad qorayso dee qor oo adna isku dar buu kuhi marka ruuxu saaxiibka wanaagsan marka waynu ku dadaalaa saaxiibka xun waynu iska jiraa waayo saaxiibka xumi wuxuu u sababi kara halaag qisadii waa garanaysaan suuratu saafaad laga warramay yacni waxa weeye wuxuu tilmaamayaa inuu ku sigtay inuu halaago in kidta la turdiin inaad halaagtaad ku sigatay buu odhanayaan yacni inuu marka waxa weeye dirqi ku baxsaday oo khatar u galay ayuu markaa tilmaamaya shaacirku macnaha xadiiskan isagoo qaatay waa kii yidhi can ilmari laa tasal wasal can qariinihi fa kullu qariinin bilmuqaarinin yaqtadi qofka ha weydiinoo ha odhan siduu yahay ee saaxiibkiis weydii yaa la saaxiiba dhe yaa la saaxiiba fa kullu qariinin bilmuqaarini yaqtadii mid kastooo saaxiib ahi saaxiibkii ayuu ku daydaa marka waxaa kaaga filan saaxiibkiisa inaad waraysato taasaa kaaga filan xadiidka saddex laba-iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan oo abi muusa alashcariy radia allaahu canh abu muusa alashcari magaciisii magacabi maxaa loodhan jire ah cabdullaahi ibnu qays sax baaraka allah fiikum wa abi muusa alashcariyi bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi muusa alashcari oo magaciisa loodhan jiray cabdullahi bnu qays radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam in nabigu qaala uu yidhi almaru maca man axabba almar'u shakhsigu ama qofku maca man axabba wuxuu weheliyaa cidduu jeclaa ayuu weheliyaa oo cidduu jeclaa ayuu wehelinayaa oo la mac noqonaya bimacnaa meeshay galaan buu la gelayaa hadday janno galaan jannaduu la gelaya hmm. hadday naar galaana naartuu la gelaya marka xagga khayrka iyo xagga sharkaba waa u fasirmi kartaa marka cidda ahlulkhayrkaa cidda jeceli ahlulkhayrkii ayuu aakhire wehelinaya muttafaqun calayh bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale oo saxiixa ku sugan waxaa ku sugnayd qaala inuu yidhi qiila lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam abu muusa alashcari waxau yidhi qiila waxaa lagu yidhi lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga waxaa lagu yidhi alrajulu yuxibu alqawma walama yalxaq bihim arajulu nin yuxibu alqawma ninkaasoo qowmka jecel walammaa yalxaq bihim oo aan iyagii haleelin xaggii camalka xaggii camalka ma haleelin oo wanaagga ay samaynayaanoo kale ma samaynin yacni kaannahu leeyahay muxuu yeelanayaa maa lahu qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam almar'u maca man axab qofku wuxuu wehelinayaa cidda uu jecel yahay buu wehelinaya oo la macnoqonooya cidda uu jecel yahay ayuu lamac macnoqonayaa u helinayaa oo hadduu ruuxu jeclaado nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii iyo mu'miniinta iyo saalixiinta u jeclaado isaguna marka waxay waa wehelinayaa yani marka ilaahay dartiina u jeclaaday jacaylkaasi bisharti waa inuu yahay liajli illaah ilaahay dartiina u jeclaaday waxa uu markaa la gelayaa jannada xubiga tabiiciga ah yani markaa ruuxu ku heli maayo fadiiladan ku heli maayo inuu markaa waxa waxaweye ruuxa qaraabanimo oo kale isaga jecelyahy oo dee abu aalib waa jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin jacaylku jeclaa wuxuu ahaa jacayl dabiici ah xubbi abiici inankii walaalkii dhalay inuu yahay oo uu adeer u yahay ayuu ku jeclaa yaa laakiin dee diin ahaan uma jeclayn xaggii diin ahaan uma jeclayn saas aawadeed dee jacaylkaasi ma badbaadin waxna uma tarin ka jacaylka laga hadlaya waa jacayl ilaahay dartii loo jeclaado kaasaa ruuxa anfacaya oo wax u taraya xadiidka saddex boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo lixiyo toddobaatan ee can anasin radi allaahu canhu ana acraabiyan qaala lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam anas ibnu maalik wuxuu sheegay in nin reer miyii qaala uu ku yidhi lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay uu ku yidhi mata saaca waa goorma qiyaamadu yani goormay dhacaysaa qiyaamadu qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi maa acdadta laha maxaad u diyaarsatay ayuu ku yidhi qaala xubba allahi wa rasuulih sala allahu aleyh wasalam ay acdadtu lahaa waxaan u diyaarsaday allaahi jacaylka allah aan jeclahay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam jacaylka aan jeclahay ayaan u diyaarsaday qaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam anta maca man axbabt adigu waxaad wehelisaa ciddaad jeceshahay ciddaad jeceshahay baad wehelinaysaa oo haddaad nebiga calayhi salaatu wasalaam aad jeceshahay nebiga ayaad wehelinaysaa la mac noqonaysa haddaad marka allaha jeceshahayna allaah icaanadiisa iyo kaalmadiisa iyo gargaarkiisa ayaad helaysaa allahna cidda jeclaata waa jeclaadaa ha yeeshee jacaylka allah iyo rasuulkiisa la jeclaanayaa waxay keensanayaan ateecitaan la ateecayo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxaad ku tidhaahdaa buu allah ku idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha qaar allah jecel fattabicuunii aniga i raaca yuxbibkum allah haddaa i raacdaan allah waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana waa idin dhaafaya aayadda waxaa la yidhaha aayatu oo dad baa waxay sheegteen jacaylkay allah jecel yihiin markaasaa ilaahay aayaddaa ku imtixaanay aayatulmixna loo bixiyey waa aayaddii imtixaanka maxaa lagu eegaya miisaanka lagu eegayaa jacaylka waa maxay waa raacitaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam la raacay haddii nabiga la raaco calayhi salaatu wasalaam jacaylkii waa jiraa haddii raacitaankii la waayo waa mujarad dacwa waa iska sheegasho yacnii sheegashaduna haddayna caddayn wadan dee waxba kama jiraan madacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau albayinatu cala almuddaci bayinadu maxay tahay bayinada jacaylka caddaynaysaa waxa weeye waa raacitaanka weeye cidda markaad tidhaahda allah iyo rasuulkiisaan jeclahay waa in raacitaankii laga helaa inay allah iyo rasuulkiisa ateecaan taas waa in laga helaa hadduu markaa jacaylkaasi dhab noqdo allah waa jeclaanaya cidduu allah jeclaadana dee waxa weeye ilaahay waa u kaalmaynayaa waa u gargaarayaa waa la macyahay waa icaanaynaya waa kaalmaynaya muttafaqun calayhi xadiiskan waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo bukhaari iyo muslim labadaba u sugnaatay waxaa ku sugnayd maa acdadtu laha min kasiiri sawmin walaa salaatin walaa sadaqa ninkii reer miyigaa ku jawaabay maa acdadtu laha uma diyaarsan min kasiiri sawmin soom fara badan uma diyaarsan markii lali maxaad u diyaarsatay qiyaamadu waa jiri doontaaye adigu maxaad u diyaarsatay wuxuu idhi maa acdadtu laha uma diyaarsan qiyaamada min kaiiri sawmin soom fara badan uma diyaarsan walaa salaatin salaad badanna uma diyaarsan walaa sadaqatin sadaqad fara badanna uma diyaarsan walaakinnii uxibu allaha wa rasuulah sala allahu alayh wasalam ha yeeshe allah iyo rasuulkiisaan jeclahay marka jacaylkaasaan u diyaarsaday min kasiiri sawmin walaa salaatin walaa sadaqa waxaa laga tilmaamayaa faralkii waa la imanayaa oo soonkii faralka ahayd iyo sadaqadii faralka ahayd iyo salaadii faralka ahayd waa la imanaya marka laba mid weeye oo waa inuu tilmaamayo leeyahay sunnayaal badan oo soon ah ama sunnayaal badan oo salaad ah ama sunnayaal badan oo sadaqad ah uma diyaarsan oo sunnayaashiina wax ka samaynaya laakiin ayna fara badnayn faralkii ilaaba ilaa la yimi laakiin sunnayaashii inaanu farabadsan oo laga sunno badan yahay laakiin wax kala yimi waa aqbali kartaa mid labaadna waa aqbali kartaayo inaanu sunnaha laba imanba ou farallada ku kaaftoomay salaadaha faralka ah soonka faralka ah sadaqadda faralka ah ee zakada iyo ashyaadaas yacnii inuu ku kaaftoomay faralladii gutay sunnayaashii aanu la iman iyo inuu sunnayaashii wax kala yimi laakiin sunnayaashii aanu farabadsan marka kasiirka uu nafyinayaa waxa weeye waa xagga sunnahay udhici xagga sunnahay u dhacaysa marka shayga u diyaarsaday ugu rajada badan yahay waa maxay waa jacaylka allah iyo rasuulkiisa u jecel marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam anta maca man axbabta ciddaad jeclaatay aad wehelisaa aad la mac tahay hadda ciddaad jeclaataad la mactoo wehelisaa macnaheedu ma aha derajada ay jannada ka galaan baad ka gelaysa hadduu rasuulka jecel yahay derajada rasuulkaad gelaysaa maaha macnaheedu laakiin jannadaad la gelaysaa walow darajaadku haba kala taganaadaanbe darajaadkii haba kala taganaadaanbe jannadii haddii la wada galo inay isweheliyaan meesha waa taallaa waa taallaa laakiin derajada nebiga ayaad gaadhaysaa muraadku ma aha ciddii marka waxa weye ruuxu aanu eh, la maqaam ahayn oo waxay la yimaadeen oo kale aanu la iman oo iimaankoodoo kale aanu lahayn kamaalka ay gaadheen oo kale aanu gaadhin xasanaadka ay la yimaadeen oo kale aanu la imanin dee darajadoodii gaadhi maayo ha yeeshee markaa waa ka faa'iidayaa jacaylku jecel yahay oo ilaahay dartii u jeclaaday waxay noqonaysaa jacaylkaasi inuu u sababo janno inay galaan inuu jannada la galo ayay u sababaysaa xadiidka saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa ibni mascuudin radia allahu canhu qaala ja'a rajulun ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi ibni mascuud waxau yidhi jaaa rajulun nin baa u yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimiyo fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam kayfa taquulu fii rajulin sidaad ka odhanaysaa nin nin maxaad ka odhanaysa ninkaasoo axabba qawman yacni wuxuu jeclaaday dad buu jeclaaday qowmka weliba qowm wanaagsan baa loo jeedaa dad saalixiin oo wanaagsan ayuu jeclaaday walam yalxaq bihi ma haleelin xaggii camalka oo wanaagga ay samaynayaan iyo xasanaadka ay la imanayaan oo kale iyo khayraadka ay samaynayaan oo ku qumayaan xasanaadkoodii oo kale wax la mida lama iman laakiin waa jecel yahay ilaahay dartii buu jeclaaday faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi almar'u maca man axabba qofku wuxuu wehelinayaa cidda uu jecel yahay ayuu wehelinayaa aakhira la mac yahay marka waxaa soo gelaya xagga khayrka iyo xaggii sharkaba marka xagga khayrka cid ahlulkhayr hadduu jeclaado siduu uga faa'iidaayo oo dee jannada inuu la galo loo rajaynaayo ayaa marka cid ahlushara hadduu jeclaadana uu ugu guuldarraysanayaa oo dhib ay u sababaysaa jacaylka cidda xun u jeclaaday jacaylka sabiya u jeclaaday yacni way dhibaysa cidda xun hadduu jeclaado jacaylka sabiya rabbigii abiicigaha maaha muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiiska saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam annaasu macaadinu ka macaadin alfidati waaldahab annaasu dadku macaadinu waa macaadin yacni usuul bay leeyihiin iyo asalla weeye ka macaadin alfidati waaldahab la mida macdanaha dahabka iyo fidada yacni dahabka iyo fidada asallada laga soo saaroo kale markaa macaadiisha bahda weeye yacnii asallay ka soo jeedaan dadku asalladaas oo la mida asallada asalka ay leeyihiin yani marka macdanaha markaa dahabkiiyo fidadu khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami ida faqihuu iyo ida faquhuu qaafka la godo ama la hoos dhigo khiyaaruhum kuwooda wanaagsan fi ljaahiliyati wakhtigii gaalnimada ay ku sugnaayeen kuwii wanaagsanaa ee dunta wanaagsanaa ee islaaxa iyo wanaagga ka shaqaynaayey ee ku dadaalayay in wanaag la sameeyo dadka la tabantaabiyo loo samafalo ciddii dhibaataysan la caawiyo cidda masaakiinta iyo cidda dacafada ah wax la taro cidda markaa waxa weye la dulminayo dulmiga laga daayo tacaddiga iyo dulmiga la yska dhaafo cadaaladda lagu dadaalo ciddii marka waxa wakhtigay jaahiliyada iyo gaalnimada ku sugnayd wanaagyada yacni markaa samaynaysay oo ku dadaalaysay oo xumaanta diidaysay ayaa khiyaaruhum fi lislaam islaamkana ugu khayr badan oo ugu wanaagsan idaa faquhu hadday marka islaamkii fahmaan oo marka ay noqdaan marka qaar islaamkii garnayn faqiha iyo faquha labadaba waa la yidhaahdaayo qaafka in la hoos dhigiyo in la kordhigo labadaba waa dhacdaa maa nafqahu kaiira mima taquul laa yafqahuun waa tii yafcalu ahayd taas weeye fahamkaana loo isticmaalaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ta fahamka caamka ah baa faqiiha la yidhaahdaaye laakiin ta fiqiga diinta marka laga warramaayo faquha la yidhahdaa bacdina waxay yidhahdeen maye fiqigu markuu sajiye iyo tabeeca ruuxa u noqdo oo malaka uu u yeesho xaaladda caynkaasaa faquha la odhanaya yani saara alfiqhu sajiyatan lahu markaasaa la odhanayaa yani waxaweye faquha idaa faquhuu hadday marka islaamkii fahmaan oo aqoon u yeeshaan ama faqihu ay fahmaan islaamkii markay aqoonsadaan oo islaamkii ay yani markaa gartaan oo fahmaan siday wakhtigii ay gaalnimada ku sugnaayeenba wanaagga ay uga shaqaynayeen bay markan kalena uga shaqaynayaan say dadka markaa ugu wanaagsanaayeen bay markanna ugu wanaagsanaanayaan walarwaaxu junuudun mujannada walarwaaxu nafuhu junuudun waa ciidamo mujannadatun la ururiyey oo la ciidameeyey oo la kulmiyey fama tacaarafa minha wixii isgarta oo nafaha ka mida italafa waa isjeclaadaan italafa waa isjeclaadaan i'talafa odhan maysid laakiin markaad xidhiidhinaysaa markaa hamsada la reebaya fama tacaarafa minha i'talaf laakiin laba hamse la yskuma reebo fii luqati alcarab wamaa tanaakara minha wixii isdiiddana oo nafaha ka midana ikhtalafa waa iskhilaafaan waa iskhilaafaan hmm, ambaraarujiya dee qur'aanka laftiisa markaa akhrinayso hadday dhacdo inaad ka bilowdo meel hamsatulwasli ah oo hamse kale ay la kulanto dee waxaad akhrinaysaa xarfumid baad akhrinaysaa ya iiti biqur'aani hayri haada i'ti odhan maysid hada halad waa laxni laakiin haddaad xidhiinayso liqaa'ana'ti baad odhanaysaa liqaa'ana'ti oo nuunka kordhigiisaaad ku dhufanaysa hamzada oo ku reebaysa laakiin hadday noqoto hamzada inaad ka bilowdo iituunii bikitaabin min qabli haada iiti biqur'aani hayri haada uutu mina laakiin u'tu mina iyo i'ti iyo i'tuunii waxay carabtu yidhahdeen tashbahu tahawuc matag bay shabbahdaa bay yidhahdeen minqacya saas aawadeed waa mamnuuc layskuma reebo laa carabiyan baan la ahriyey walaa qur'aan baan la ahriyey atuu ibnu maalik odhanaya wamadan ibdi lhaani alhamzayni min kilmatinin yaskun ka aasir watamin atuu odhanaayo mad u bedel labada hamza ta dambe hadday reebanto ka aasir watamin weeyaane yani madkaas in loo bedelo qiraa' ahaanna waa saas weeye atuu wa ibdaalu ukhra alhamzatayni likullihim idaa sakanat casmun ka aadama uhila shaatibi baa odhanaya xirsulamaaniga labada hamzata dambe in la beddelaa dhammaan quraa'u sabcaha ayay u sugnaatay xaalay u sugan tahay idaa sakanat markay reebanto casmun waajib weeye ma waajib likullihim ka aadama uhila wixii isgarto nafaha ka midii waa isjeclaadaan wamaa tanaakara minha ikhtalaf wixii isdiida oo nafaha ka midina ikhtalafa waa iskhilaafaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey ka dambanaan ku daro xadiiska saddex boqol iyo lix iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo sagaaliyo toddobaatan ee warawa albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiiska qowlahu hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alarwaaxu junuud almujanada ila aakhirihi yacni xadiiskan buu soo wariyey ilaa akhirkiisa laga gaadhay min riwaayati caaishata wuxuu ka soo wariyey riwaayada werinta caaisha ay soo warisay radia allahu canha mucallaqan xaaluu mucallaq yahay oo saxiixa isagoo mucallaqa ah ayuu ku keenoo sanadku aanu xidhiidhsanayn laakiin isagoo mawsuuloo xidhiidhsan wuxuu ku soo wariyey bukhaari laftiisu adabulmufradka adabulmufradku ku soo wariyey isagoo mawsuula oo xidhiidhsan culamo kalena waa soo warisay xadiis markaa waxa weeye macno keliya ku saabsan oo saxaabo kala duwanay soo warisay ayuu waqtiyada qaarkood inoo soo celcelinaya sida xadiiska hore aynu soo aragnayba almaru maca man axab iyo xadiiskanba xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dadku waxa weeye waa macaadinka macaadin fidati wadahab marka macaadinta fidadiiyo dahabku dee waa kala wanaagsan wanaagsanyihin soo ma iyadoo fidanimadii iskaga mid ah ama dahabnimadii iskaga mid ah ayaa haddana ay kala qaalisan yihiin oo kala saafisan yihiin oo kala wanaagsan yihiin ayay kala wanaagsan yihiin marka dadkuna waxa weeye macaadintaasoo kale ka dhigan yihiinoo iyaguna waa saasoo kale weyn marka ay gaalnimada ku sugnaayeen dadkii wanaagsanaaye wanaagga iyo islaaxa iyo samafalka iyo dulmidiidka ka shaqayn jiray baa marka islaamnimada soo galeenna hadday islaamkii fahmaan wanaaggii sidii uga shaqaynayo khiyaar ah laakiin kuwii wakhtigaas markaa ashraarta ahaa ee shaka badnaa ee dhibta badnaa waxa weeye markanna waxaa laga yaabaa in laga fadli bato markanna in laga fadli bato waa dhacdaa qaar wanaagsanaado oo dee waxa weeye dhibtii sharka ay ku bixin jireen khayrka ku bixiya khayrka ku bixiya markaa waa jiraan waa jiraan laakiin dabiic ahaan ciddii marka waxaweye khayrka badsanaysay iyo wanaagga ayaa marka eh, ay islaamaanna wanaaggii sidii usii badsanaya wuxuu kaloo nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nafuhu inay ciidamo kale ka dhigan yihiin ciidamo la kulmiyo kale inay ka dhigan yihiin oo wixii is afgartaana inay isjeclaanayaan wixii isnacaana inay iskhilaafayaan oo kala tegayaan xadiidka qaybta alarwaaxu junuudulmujannada sabab gaaraa soo aroortay waxaa jiri jirtay qof dumara oo yani dadka kaga quslisa ayaa jiri jirtay makay joogtay dadkay kaga quslin jirtay qofkii dumaraa soo hijrootay madiinay timi madiine markay timi waxay ku degtay qof dumaro iyaduna dadka kaga quslisa ayay ku degtay markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alarwaaxu junuudun mujanada fama tacaarafa minha atalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf sababta caynkaa ku soo aroortay sheekh albani wuxuu ku takhriijinayaa silsilatu xadiis saxiixa waanu quweynayaa sababtaas marka waxaa laga qaadanayaa ciddii dabeecadoodu iswaafaqdo inay isjeclaanayaan ciddii dabeecadoodu iskhilaaftaana ee kala dabeecadda ahina inay kala didayaan oo iskhilaafayaan oo kala tegayaan yacnii dadka isku dabeecadda ahi dee waa isu qabanaysaa dabeecaddu dadka kala dabeecadda ah waxa weeye waa kala boodayaan waa kala durkayaan nafihii baa markaa saa iska sidaas aawadeed xagga markaa haddii laga eego eh, zawjaynka isku dabiicad inay israatadaanba mala fiican ya saanka maa iyadu waa ka duwanta waaya xadiidka saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeetane wa can usayr bni camrin wa yuqaalu bnu jaabirin wa huwa bidami alhamzati wa fatxi isiin ilmuhmala waxa uu imaam muslim ka soo wariyey usayr ibnu camrin waxaana la yidhahdaa ibnu jaabirna waa la yidhahdaa wuxuu ku sugan yahay bidami lhamza hamzada in la godo wa fatxi siini siinkana la kordhigo siinkaasu almuhmalati ti aan dhibco alayn ah waa dabdun bilxuruuf qaala wuxuu ihi usayr ibnu camrin waxa uu yidhi kaana cumar bnu lkhaaabi radia allaahu canhu ida ataa calayhi amdaadu ahli lyaman wuxuu ahaan jiray cumar bnu khaaab radia allaahu canhu idaa ataa calayhi markay u yimaadaan amdaadu ahli lyaman reer yaman gurmadkooda markay u yimaadaan yacnii dadka ka soo gurmaday ee jihaadka u soo gurmaday ciidamadaasi markay u yimaadaan madad waa ciidanka markaa waxaa gurmadka ah amdaadna waa jamac marka reer yaman ciidamadooda gurmadkii markay u yimaadaan oo xagga yaman ka yimaadaan si ay jihaadka yacni uga qayb galaan sa'alahum waa weydiin jiray cumar afiikum uways bnu caamir war maydinku jiraa uways oo ina caamir ahay maydinku jiraa markaasay odhan jireen maya saasuu caado u lahaa mar walba inuu weydiiyo qolo reer yamana markuu arko oo yaman ka yimi inuu yidhaahdo uways ibnu caamir maydinku jiraa markaasaa la yidhaha maya xataa ataa calaa uwaysin radia allaahu canhu ilaa markii dambe uways uu la kulmo u yimi fa qaala lahu wuxuu ku yidhi cumar anta uways bnu caamir hamsatulistifhaamkii baa xadfan adigu ma waxaad tahay uweys ibnu caamir miyaad tahay qaala wuxuu idhi nacam haa qaala wuxuu idhi min muraadin ma qabiilka muraad la yidhahdaad ka mid tahay uma min qaran dabeedna qolada markaa qaran la yidhahdaad ka sii tahay qaala wuxuu idhi nacam haa waa su'aal ba iyaduna u dhacaysa hamsatulistifhaamkii baa iyadana xadfan qaala wuxuu idhi fa kaana bika barasun fa bara'ta minhu ilaa mawdica dirham fa bika barasun baras miyaa kugu sugnaa ay afakaana bika barasun oo fa bara'ta minhu dabeedna waad ka bogsatay waad ka bogsatay waad ka caafimaadday ilaa mawdica dirham meel dirham la saaro mooyaane intii kale waad ka bogsatay miya qaala wuxuu uhi nacam haa qaala wuxu uhi laka waalidatun ay alaka waalidatun ma hooyaa kuu sugnaato hooyo miyaad leedahay kuu nool qaala wuxuu uhi nacam haa qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul cumar wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ayaan maqlay yaatii calaykum waxaa idiin iman doona uweys bnu caamir uweyso in caamir ah macaamdaadi ahlilyaman ciidamada gurmadkee yeman ka yimi la jirkoodu idiin iman doonaa min muraadin qabiilka muraad la yidhahduu ka mid yahay suma min qaran dabeedna qaran buu ka sii yahay muraad buu ka mid yahay oo ka dhashay summa min qaran dabeedna qolada muqaran la yidhaahdo ayuu ka sii yahay kaana bihi barasun waxaa ku sugnaan jiray waagii hore baras barasku waa xanuunkan jidhka caddeeya weliba xanuunka jidhka caddeeya wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb waxa la yidhaha buhaaq midna waxa la yidhaha baras mid jidhka unbuu caddeeyaa laakiin wax xanuuna ma leh quruxdii unbuu wax u dhimayaa laakiin xanuun ma leh kaa buhaaq baa la yidhaha baras maaha caddaan kastoo jidhku caddaado baras lama yidhahdo ya marka buhaaqu waa caddaantaa jidku caddaanayo laakiin wax xanuun iyo wax dhibaatoo kale aanu lahayn laakiin quruxdii uun wax u yara dhimaayo oo maqaarkii dee uu marka aanu beddelan yahay nooca labaad waa baras xanuunna waa leeyahay iyo dhib waa leeyahay jidhkiina waa caddaynaya xanuunna waa leeyahay badan markaa tee kaa baraskaa daran hmm. kaa baraska ayaa sii daran marka kaana bihi barasun nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugnaan jiray baras xanuunkaa jidhka caddaynaya xanuunkana leh fa bara'a minhu waa ka bogsaday ilaa mawdica dirham meel dirham la saaro mooyaane jidhkiisa intiisii kale birlix buu ka yidhi waa ka bogsaday meeshaa in dirham la saaro ayaa lagu baaqi yeeray oo bartaasi kusii taallaa xikmadda ku jirta waxa weeyaan bale waa si ugu xasuusto xaaladdu ku sugnaa dabeedna shukrinaqa oo allah u shukrinaqaayo u farabadiyo waxaanu ka mid yahay xanuunada dadku ka infiraaraan oo ka cararaan ayuu ka mid yahay ilaa lagu daray marka cuyuubta markaa nikaaxa marka ilaa lagu soo daray cuyuubu nikaax ilaa lagu daray waxaanu ka mid yahay xanuunada loo caal waaye wax dawa a ah loo hayn saasaa la odhan jiray fa bara'a minhu ilaa mawdica dirham waa ka bogsadaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel dirham la saara mooyaane intii kale oo dhan jirkiisii waa ka bogsaday xanuunkii baraska lahu waalidatun wuxuu leeyahay hooyo ayuu leeyahay huwa biha barun aabbuhu markaa uma noolaa laakiin hooyaa u nool hooyadaasoo huwa bihaa barun uu u samafalo oo baari u yahay low aqsama cala allaahi la abarah nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam hadduu allah ku dhaaran lahaa ways ibnu caamir la abarahu allah waa u baari yeeli lahaa oo waa u fulin lahaa ya hadduu ku dhaarto u yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa siduu ku dhaartuu ilaahay uga yeelayaa si aan dhaartiisa xinsi iyo dembi uga iman ilaahay baa u baari yeelaya oo u fulinaya siduu ku dhaartay fa in istatacta haddaad kari karto cumar baa lagu odhanayaa u fiirsa hadda fa in istatacta haddaad kari karto an yastakfira laka inuu allah dembidhaaf kaaga baryo cumarow uu weys inuu ilaahay dembidhaaf kaaga baryo haddaad kari karto fafcal sidaa yeel oo ilahay dembidhaaf iiga bari dheh fastakfir lii ilaahay dembidhaaf iiga bari ducee cumar baa ducada wuxuu weydiisanayaa nin aan saxaabiba ahay inuu taabici ah ayuu wuxuu weydiisanayaa in ilaahay u dembi dhaafo inuu uga baryo ayuu weydiisanayaa nabigaana ku hanuuniyey sidaa calayhi salaatu wasalaam faistakfara lahu ilaahay buu dembidhaaf uga baryey faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi ayna turiidu xaggaad doonaysaa inaad qabato qaala wuxuu yidhi alkuufa kuufaan doonayaa inaan qabto kuufa ayaan doonaya oo ciraaq ka tirsan qaala wuxu uhi alaa aktubu laka ilaa caamiliha ma kuugu qoraa baro saabka markaa kuufa warqad ma kuugu qoraa yacni suu baytimaalka wax kaaga siiyo ma kuugu ballamiyaa markaysaa baro saabka yacni markaa kuufa qaala wuxuu idhi eh, akuunu fii khabrai innaasi axabu ilay waa diidi waxbaa igu qorin buui akuunu waxaan noqonayaa yacni wuxuu macnuhu u dhacaya an akuuna antiba xadfan marka anti markii la gooyey ficilkii waa la rafciyey tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu ay kownii fii khabraa'i nnaasi axabbu ilay ahaanshahaygaa noqdo fii khabraa'i nnaasi dadka kuwooda fuqarada ah mid ku dhex sugan oo faqiira aan noqdo axabu ilaya ayaa ii jacayl badanaan aad u jeclahay masder munsabiga oo anta maxduufada aye ficilka laga dhalaalinayo kownii markaa noqonaya ayaa macnuhu dhacaya marka mubtaday marka maxal mubtaday taalaadee mubtada wey masdarkaasaa mubtade noqonaya ahaanshahaygaa noqdo fii khabraa'i innaasi dadka fuqarada ah mid ku sugan khabra asal ahaan waxaa la yidhaahdaa dhulkaa la yidhahdaa wasamadana zarqaa baa la yidhahdaa arladana khabra baa la yidhahdaa marka wuxuu ka tilmaamayaa khabraa' innaas yacni waxa weeye fuqaradu u jeeda oo dee fuqaradu ciidda iskaga dhegan yihiin miskiinan daa matraba miskiin cidda u saaxiiba ya dheg u saaxiiba kaannahu dee markaysa markaa saan waxu haysan uu ka dhiganya sidii mid dhulka ku dhegan hmm, saa ka dhiganya ama iska jiifa saa ka dhiganya wuxuu yidhi akuunu ay an akuuna inaan ahaado fii khabraa'i nnaasi dadka kuwooda fuqaradaa mid ku dhex sugan oo iska faqiira oo aan dadku dhaadin axabu ilaya ayaa ii jacayl badana aad u jeclahay falammaa kaana markuu ahaaday cumar waxba kuma ballamin isaguna kuufu iska degay meel laga garanayo ma aha waa ruux hariib ah wuxuu haysta iyo maaluu sitaatoonna ma jirto halkaasuu markaysaga iska degay kuufa uun iska degay ya cid dhaadaysa iyo cid markaysaga qadar iyo sharaf u garanaysa toonna ma jirto buul yar iyo guri yar buu halkaas markaysaaniskaga sugan yahay waa saas falamaa kaana markuu ahaaday min alcaami lmuqbili sannaddii markaa soo socotay sanadii soo qaabilsanayd markay ahayd xaja rajulun waa sanad dabadeed xaja rajulun ninbaa soo xajiyey min ashraafihim reer kuufa kuwoodii sharafta badnaa ka mida dadkii sharafta lahaa ee reer kuufa mid ka mida baa soo xajiyey fa waafaqa cumar cumar buu ku beegmay ou la kulmay fa sa'alahu cumar wuxuu weydiiyey ninkii can uweysin uweys buu weydiiyey waa nin la yidhaha uweys ibnu camir ma garanaysa qaala wuxuu idhi taraktuhu waan ka imi rasal beyti iyadoo gurigiisu raf yahay yani gurigaysa uu iska liito oo qaliila mataac alaabta taallaana ay yar tahay yacni nin sharaf saasale ma aha yaga agtooda gurigiisuna waxa weye waa guri iska liita alaabta taallaa yar tahay waxa yaallaa ay markaysaga wax iska hooseeye yihiin hmm qaala wuxuu yidhi cumar samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo yaatii calaykum uweys ibnu caamir waxaa idin iman doona uweys ibnu caamir baa idin iman doona maca amdaadin min ahli lyaman wuxuu idin iman doonaa ciidamo gurmada la jirkood buu idin iman doonaa oo min ahli yamani reer yaman ah min muraadin qabiilka muraad la yidhahduu ka mid yahay uma min qaran qaran buu ka sii yahay ya qaran ayuu ka sii yahay kaana bihi barasun waxaa ku sugnaan jir uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa baras xanuunkaa jidhka caddeeya xanuunka badanna leh fa bara'a minhu waa ka bogsaday ilaa mawdica dirham dirham in la saaro mooye inta kale kaleo dhan waa ka bogsaday lahu waalidatun waxaa u sugnaaday waalidatun hooyaa u sugnaatay hooya ayaa u noolayd ninkaa uways la yidhaahdo huwa biha barun uu u samafalo oo baarri u yahay hooyada low aqsama cala allahi la hadduu ku dhaaran lahaa ninkaasi allah uu ku dhaaran lahaa wallaahi saasay noqonaysaa la abarahu allah waa u baari yeelayaayo dhaartii waa u fulinayaayo siduu ku dhaartuu uga yeelayaa si aanu u dembaabin fain istatacta an yastakfira laka fafcal haddaad kari karto an yastakfira laka inuu ilaahay dembidhaaf kaaga baryo cumarow fafcal samee saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi buu ihi xadiiskii busaa ugu sheega sidii nebigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam buu ugu tahay ninkii xadiiskii waa qaatay waa fahmay faataa uweysan kuufo markuu ku noqdo uweys u tegey fa faqaala wuxuuhi istakfir lii ilahay dembi dhaaf iiga bari qaala anta axdatu cahdan bisafarin saalix war adigaa wakhtigaad ka timi safar wanaagsan oo xaj ah wakhti aad ka timi adigaa ku cusube fastakfir lii adigu ilahay dembidhaaf iiga bari weys baa ku soo celiyey adaba safar wanaagsan hadda ka yimi oo xaj baad hadda ka timi mar haddii safar wanaagsan oo saalixa hadda marka aad wakhtigaad ka timi ay cusub tahay adigu ilahay dembidhaaf iga bari markuu hadalkii ku soo celiyey ayuu mar labaad haddana dalabkii ku soo celiyey qaala haddana ninkii waxau yidhi istaqfir lii ilaahay dembidhaaf iga bari qaala anta axdasu cahdan bisafarin saalixin faastaqfir lii isaguna jawaabtii buu ku celiyey adigaa markaa wakhtigaagu ku cusub yahay safar wanaagsane oo xaj ka yimiye faastaqfir lii ilaahay dembidhaaf iga bari kadib haddana wuxuu ku yidhi inta dareen kale ku soo dhacay qaala lii wuxuu igu yidhi uways laqiita cumar ay alaqiita cumar ma cumar baad la kulantay qaala nacam haa faistakfara lahu ilahay buu dembi dhaaf uga baryey fafatina lahu nnaas dadkii baa u fiirsaday oo ninkii marka waxa dhaaday markii hore may dhaadaynoo dee waxay islahaayeen qadar iyo sharaf umay aqoon inuu marka leeyahay may ogeyn marka fafatina lahu naasu dadkii baa yani marka u fiiro yeeshay inay marka waxa maadaama ninkii fadli loo sheegay in markaa loo samafalo in la xanaaneeyo in markaa duca la weydiisto in la karaameeyo yani marka ayay dadku gudagaleen faindalaqa calaa wajhi isaguna waxaa dooni maayo yani dadka agtooda inuu sharaf ku helay inay kaalmeeyaan iyo yani waxaa ma rabo marka hore xataa dadka qaar baa ku dheelleeli jiray dan kama lahayn in lagu dheelleelo iyo in la dhibaateeyo iyo waxba dan kama lahay kaannahu raaxo ku jiro raaxo raaxo ku jiro faindalaqa calaa wajhi markay dadkii dhaadeen ee ninka ay noqotay in la karaameeyo oo la sharfo oo la xanaaneeyo oo duca la weydiisto oo dadkii qadariyaan faindalaqa calaa wajhi wejigiisu u socdayoo waxa weye waa baxsaday meelaan laga garanay mid doonaya inu tago khaamil inuu yahay khaamilu dikri mid siibano aan cidi garanayn lama dhaadaan ah ya inuu noqdo allahun iska caabuda wejigiisu markaa u socdayoo dadkii waa ka baxsaday rawaahu muslim muslim ayaa saxiixiisa kusoo wariyey wa fii riwaayatin limuslim riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay ayaddan noqoshaynu ku noqonay can usayr ibni jaabir oo dee usayr ibnu jaabir iyo usayr ibnu camri labada waa laynoo sheegay marba waxaa dhacda nisba ilaljad inay noqoto marna aabbaha loo nisbeeyo marna awowga loo nisbeeyo dadka qaar waa jiraan dad magacyo mutacadida lihina waa jiraan anna ahla alkuufati in reer kuufa wafaduu calaa cumar wafdi ugu yimaadeen cumar wa fiihim rajulun minman kaana yaskharu biuways qoladaa reer kuufee wafdiga cumar ugu timi waxaa ka mid ahaa rajulun nin oo minman kaana ka mid ahaa ciddii ahaatay yaskharu mid ku dheeldheela biuweys uweys ku dheeldheela wafdigaa cumar u yimi nin weliba uweys ku dheeldheeli jiray baa ku jiray fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi hal haahunaa axadu min alqaraniyiin meeshiinna ama ku sugan yahay halkiinna cid reer qaran ah qabiilka qaran la yidhaahdo cid ka midii ma joogta kuufa fa jaa'a daalika arajul ninkaasaa yimi yani ninkaasaa yimi oo de sheegay markaa inuu ninkaasi joogo fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi ina rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qad qaala wuxuu yidhi ina rajula nin ninkaasoo ya'tiikum idiin imanaya min alyamani yaman idinka imanaya ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo uwaysun uways la yidhaahdo laa yadacu bilyamani yaman kagama imanayo hayra ummin lahu hooye isaga u sugnaatay mooye cid kale kaga iman maayo qad kaana bihi bayaadun caddaan baa ku sugnaan jirtay fadaca allaha tacaala allah buu beryey adhabahu allah waa ka tegsiyey ilaa mawdica diinaari aw dirham meel diinaar la saaro ama meel dirham la saaro mooyaane intii kale jidhkiisa waa laga tegsiye baraskii shaki weeye kanoo raawigaa shakiyey ma mawdica diinaar buu yihi mise mawdica dirham laakiin riwaayada shakiga ka marnayd maxay sheegaysay mawdica dirham saas aawadeed muctamadku waa taas weeye tan shakigaani shakigu cilmi maaha kafaa bishaki jahlan baa la yidhahdaa saas aawadeed waxaa la ictimaadaya riwaayada jasminaysa inuu mawdica dirham ahaa faman laqiyahu minkum ku kastoo la kulma minkum oo idinka idinka mida falyastakfir lakum ilaahay dembidhaaf ha uga baryo saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas u sheegay wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale oo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd can cumara oo cumar uu ka soo warinaayo qaala inuu yidhi innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo ina khayra taabiciina taabiciinta waxaa ugu khayr badan rajulun nin ninkaasoo yuqaalu lahu uweys weys la yidhaahdo walahu waalidatun hooyaa u sugnaatay ninkaas wa kaana bihi bayaadun caddaan baa ku sugnaan jirtay baras baa ku sugnaan jiray fa muruuhu amra falyastakfir lakum ilaahay dembi dhaafa idinka baryo saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qawluhu khabraa'i innaas bifatxi lghayli lmucjamati haynka dhibicda leh kordhigeedu ku sugan yahay wa iskaanil baa'i iyo ba'da reebitaankeeda oo bilmaddi iyo mad buu ku sugan yahay la mado wa fuqaraa'uhum waa fuqaradooda wa sacaariikuhum sacaariikna waa la macno weeye sucluukun sacaariik waa fuqarada iyaguna weeye waman laa yucrafu caynuhu min akhlaatihim iyo kaan laftiisa la garanayn oo cidda ku dhex jirta ah yacni kuwaa inaan iskaga dhex sugnaado ayaan markaa ii jacayl badan walamdaadu jamcu madad amdaadna waa jamac weeye mufradkeedu madad baa la yidhahdaa wa hum alacwaan waa kaalmayayaasha ama gurmadada weeye wanaasiruuna iyo kuwa gargaaraya aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yumiduuna almuslimiina muslimiinta qaar markaa yacni xoojinaya oo quwo iyo xoog u siyaadinaya fil jihaadi jihaadka gudihiis xadiiskan fawaa'id badan baa ku sugan fawaa'idda ku sugan waxaa ka mid a ah, ta uu baabka ugu keenay oo cidda ahlulkhayrka in la jeclaado in booqashadooda la jeclaysto in lala fadhiisto in lala saaxiibo yacni markaa taas waa ku sugan tahay cumar wuxuu raadinaya mar kasta markuu yimaado uweys markaasuu lahaa fiikum uweys ibnu caamir wuxuu jeclaa ziyaarada uu isu soo booqdo oo yimaado ayuu markaa jeclaa yacni marka waxa weeye warka uu nebigu uga sheegay calayhi salaatu wasalaam daraaddeed baanu ku jeclaa oo marka waxa weeye uu ku qadarinayo ku jeclaa marka cidda ahlukhayrka jacaylka la jeclaanayo ayaa markaa xadiiska laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa weys ibnu caamir inuu salaaxiisa iyo wanaaggiisa nebigu sii sheegay inuu taabiciinta ugu khayr badan yahay isagoo aan saxaabi ahayn oo taabici ah waxaa laga qaadanayaa taabiciinta inuu ugu khayr badan yahay ina khayra taabiciina rajulu yuqaalu lahu weys waaye nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam adda maxaa lagu xambaarayaa hadalka imaam axmed ibnu xambal uu yidhi taabiciinta waxaa ugu khayr badan sayidu taabiciin wa saciid ibnu musayib ama afdalu taabiciin taabiciinta ka ugu mudani waa saciid ibnu musayib culamo kale laftooda ay yidhaahdeen taabiciinta waxaa ugu mudan oo ugu fadli badan xasanulbasri ayaa ugu fadli badan waxay culamada qaarkood kaga jawaabeen in laga tilmaamaayo xagga cilmiga inuu uga jeediy oo midna waxa weeye waa xaggii fadliga khayrka qofka midna waxa weeye waa xagga cilmiga marka markuu leeyahay taabiciintuu ugu mudan yahay ama ugu fadli badan yahay saciid ibnu musayib waxay ahlucilmiga qaarkood ku xambaareen min xaysu alcilmi oo inuu markaa uweys isagu cilmi badnaan lama sheegin inuu cilmi badnaa iyo cilmi badanoo laga soo naqliyey lama hayo marka waxa weeye xagga cilmiga inay tahay baa lagu xambaarayaa taas weji kale culamada qaarkood waa sheegaan waa xadiiskan inuu marka waxa nowcan maa ta'awulay oo is yidhi khayryada ma tilmaamaayo inuu isagu u wada khayr badan yahaye yacnii kuwa khayrka badan inuu ka mid yahay inbuu tilmaamayaa waayo xadiiska imaam axmed laba riwaayu soo wariyey riwaayo wuxuu ku soo wariyey ina khayra taabiciina riwaayo kalena wuxuu ku soo wariyey inna min khayri taabiciina oo min la geliyo labaduba musnadkay ku sugan yihiin marka inuu taa ta'awulay lafteedana waa dhici kartaa calaa kulli xaal wejiga saxiixa waxay tahay labayn mayne eh. taabiciinta waxaa ugu khayr badnaa ways ibnu caamir baa ugu khayr badnaa waxaynu saa u leenahay itibaac yani naska nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadalka uu nebigu yidhi aynu raacayno ayaynu saa u leenahay waxaa laga qaadanayaa cidda ahlulkhayrka in ducada laga dalbado ayaa laga qaadanayaa marka ciddii waxa weeye salaax iyo wanaag lagu og yahay ama waxa weeye markaa wanaag iyo salaax ka muuqdo in duca la weydiisan karo ayaa laga qaadanaya innagu waxa weeye arrinkeennu waa male laakiin waxa weeye maadaama weys nebigu sheegay dee isaga male ma ahayn waxay ahayd marka mid xaqiiqo ah khayriyadiisu mid xaqiiqa ah bay ahayd laakiin dadkan dambe khayriyadoodu waa mid male ah ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata faliiqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzakii cala allahi axada hataa xadiiska saxiixa uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam hadduu midkiin ay lagama maarmaan tahay inuu cid ammaano falyaqul axsibu kada ha yidhahdo waxaan u malaynayaa sidaas wallahu xasiibuhu ilahay baa xisaabaya walaa uzakii cala allahi axada ilahay cidna u ammaani maayo ilahay cidna u ammaani maayo ilahay isagaa xaqiiqada ogo daahir iyo baatinba isagaa ka warqaba isagaa si xaqiiqa u og marka waxa weeye innaga waa male weeye waa male weeye laakiin yacni isaga waxay ahayd xaqiiqa khayriyadiisu mid dhabay ahayd maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam nasan uu sheegay mid dhaba ayay marka ahayd waxaa kaloo laga qaadanayaa faadilka fadliga badani mafduulka uu ka fadli badan yahay inuu duca ka dalbi karo hadda cumar iyo uweyskee khayr badan laa shaka cumar baa khayr badan oo cumar dee saxaabadaabuu ugu sii fadli badan yahay marka abubakar laga yimaado haddama aragta saxaabadiiyo taabiciintana saxaabadaa khayr badan khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum khayru ummatii qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum marka asxaabta nebigaa khayr badan haddama aragta low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa yaday caynkaa tahay dee abubakar iyo cumarna waa ka sii xag jiraan nebigoo nool baa la odhan jiray khayru hadi lummati bacda nabiyihi abubakrin uma cumar fayablugu dalika anabiya sala allahu alay wasalam falaa yunkiru ummaddan waxa ugu khayr badan nebigeeda dabadii abubakar waxaa ku sii xiga cumar fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalam falaa yunkiru warkaasi intuu nebiga gaadho ayaanu nebigu diidi jirin oo inkiri jirin haddamaarata maqaamka isagoo cumar jooga oo uu ka mid yahay casharatu lmubasharuuna biljanna oo uu yahay abubakar quri ka fadli badan yahay marka nebiga laga yimaado calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana nebigu wuxuu amray yacni haddaad awoodi karto inuu ilaahay dembidhaaf kaaga baryo fafcal marka faadilku mafduulka inuu ducada ka dalbi karaa laga qaadanaya sharti ma aha kaa ducada ka dalbaysa inuu afdal u noqdo sharti maaha ya rubama inay ducadiisu ku anfacdo ducadiisa inay ku anfacdo laakiin qiyaaska dee looga qiyaasanayo hadda dadka kale looga qiyaasanayo cid ah, salaaxooda la malaynaayo iyo cid salaaxooda lahubo loo kala qiyaas qaadanayo dee nadar baa kollay ku sugnaan karaa saxaabada qaarkood waxaa dhacday in nin u yimi oo ku yidhi ilaahay dembidhaaf iiga bari markaasuu kafar allaahu lak ilaahay ku dembidhaafo markaase haddana mid kale u yimi ma kii labaad baa mise waa kii saddexaad buu ku xanaaqay laba xanaaqayba markaase aniguma nebi maanahay maxaad iga soo doonaysaa laa afara allahu lak yani waxa weeye saxaabadu waqtiyada qaarkood dee in dee ducada la weydiisto oo dee hadday noqoto markaa waxa weye qof inuu ka dalbado waa macne laakiin hadday dareer noqoto waa karahaysan jireen waa karahaysan jireen waxaa kaloo laga qaadanayaa khumuulka in la doorbido iyo dahsoonaanta iyo qarsoonida maanta dad fara badan waxay aad u raadiyaan shuhro caannimo waa xataa beenaha qaarkood loo faafiyaa adcaan noqoti mutaabiciintaadu ha badato dadka markaysa marka waxaan yani mutaabiciinta ku ahi ha farabataan markaasaa marba qof mashhuuroo caana ah la dilaya lo hebel dhimay oo si dad badan usoo galo beenaha aafaaqda ee dembiga kabaa'irta ah waxay u gelayaan si waxaweeye marka ay u caanbaxaan si ay u caanbaxaan marka waxaweeye sida markaa khumuulka ninka faadilkaee fadliga badani siduu daxsoonaanta iyo qarsoonida u doorbidayey iyo si aan dadku u dhaadin oo ayna u garan aanu caan u noqon aan loo dhaadin ya ilahay uu iska caabudo yacni sidaas marka ayaad ka garanaysa xadiis maxaa ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya muslim baa saxiixa kuso wariyey ilahay wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee naqiga ah ee alghaniya hanigaa waxaa loo jeedaa qanaacada leh inama alghina hina nafs ee alkhafiya qarsoon qarsoone dahsoon lama dhaadaanka ah alkhafiya markii la yidhi sacd ibnu abi waqaas maxaad u dooni weyday imaarada iyo xukunka aduu raadin weyday cidi kaagama xaqnimo badnee lmubasharuun biljannad ka mid ahaydee xadiiskaasuu sheegay adhigu iskaga raacanaya markiisa marka waxaan yani miyiga intii xukunka laysku haystay miyigu adhi iskaga raacanayo ya wa awalu man ramaa sahman fii sabiili illaah waa ninkii ugu horreeye leeb u gana yani jihaad u gana waa alcasharatu almubasharuuna biljanna fadaa'il fara badan buu leeyahay marka wuxuu idhi dahsoonida alkhafiya maadaama nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam addoonka dahsoon ee qarsoon inuu waxaweeye markaa uu ilaahay jecel yahay sidaasuu marka waxa noqday inuu marka isqariyo oo yani ka fogaado yani waxa weeyaan siraaca iyo meesha laysku haysto iyo muuqadka iyo waxaasoo dhan ba uu iska ilaaliyo marka khumuulka fadligiisa laga qaadanay imaam axmed ibnu xambal wuxu uhi innii buriitu bishuhra shuhrada waxay ictibaarin jireen nooc markaa imtixaana inay tahay waxaa laygu imtixaanay buu ihi caannimo inaan caanbaxo baa laygu imtixaanay marka mar haddaad khaamil tahay buui maa dahsoonta oo qarsoon tahay yani khayrkaaga qarso dahsoonida iskaga jir innaga dee ninka dahsoon wax loo yaqaanaa dee nimaan waxba ahay saddex baa rag ugu liitay yidhaahde nin hadduu joogo aan la tirin hadduu tegaya aan la celin hadduu maqan yahayna aan la tebin hebel baa maqan aan la odhan waa nin iska dahsoon oo qarsoon naf magaca weydey manfacna ha weydeeye inaga kiciya maarata <laughs> waxay ku dhisan tahay yani waxaweye muuqadka iyo markaysa waxaan yani marka waxyaalahaasay ku dhisan tahay marka ikhlaaskii maxaa u dhow khumuulka iyo dahsoonida iyo qarsoonida ayaa markaa u dhow marka fadliga uweysna xadiiskani waa kutusinaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk